بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد فصل المعربات كلها قد تعرب بالحركات أو حروف تغرب فأول القسمين منها أربعون وهي التي مرت بضم ترفع وكل ما بضمة قد ارتفع فالنسبه بالفضح مطلقا يقع وخفض الاسم منه بالكسر التزيم والفعل منه بالسكون منجزيم laakiin kahindatin linasbihin kasar wagayru masrufin bifadxatin yujar وكل فعل كان معتلا جزم بحذف حرف علة كما علم والمعربات بالحروف أربعون وهي المثنى والذكور تجمع جمعا صحيحا كالمثال الخالي وخمسة الأسماء والأفعال أما المثنى فلرفعه الأليف ونسبه وجره بالياء عريف وكالمثنى الجمع في نصب وجر والرفعه بالواو مر واستقر والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانصبن بالأليف والخمسة الأفعال رفعها عريف بالنونها وفي سواه تنحذيف وإن تريد تعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرا وغيره معارف وتحصر في ستة فالأول اسم مضمر يكنى به عن ظاهر فينتمي للغيب والحضور والتكلم وقسموه ثانيا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل ثاني المعارف الشهير بالعلم كجعفر ومكة وكالحرم وأم عمرو وأبي سعيد ونحو كهف الظلم والرشيد فما أتى منه بأم أو بأم فكنية وغيره اسم أو لقم فما بمدح أو بذم مشعر فلقب والاسم ما لا يشعر ثالثها إشارة كذا وذي رابعها موصول الاسم كالذي khamiisuhaa mucarafun bxarfi al kamaa taquulu fi maxallin ilmaxal saadisuhaa makaana min mudaafin liwaaxidin min hadihi اlasnaafi ka qowlika bni wabnu zaydin wabnu dii wabnu ladii darabtuhu wabnu lbadii waxaynu ka bilaabaynaa fasalka mucrabaadka ah waxaynu tilmaannay shalay toole fasalkan inuuna cashir ahayna imtixaan inuu yahay ardayga icraabka hore soo dhigtay ee fahmay ayaa lagu imtixaanaa hadduu ardaygu sidaa loo sheegayo uu u fahmo waxay ka dhigan tahay cashirkii uu garanaya haddii ardaygu sidaa loo sheegayo uuna u fahmin waxay ka dhigan tahay cashirkii waxba kama fahmin bay ka dhigan tahay faslun waxyaabaha mucrabaadka koob iyo toban baynuu naqaanay socaynkaama ahayn mucrabaadku imise ahaayeen koob iyo toban bay ahay koob iyo tobankii baa laynooga baahanya in la qaybiyo laba qaybood laga dhigo waxna xarako ayaa la icraabaa waxna xuruuf baa la icraabaa labadaa qayboodun wey wax xaraka iyo wax xuruufa bal baaburafco markaynu joognay soo tiriya baaburafco imisaa xaraka ahaa damadu imisay degaysay toddobaay degaysay toddobadaunbaa weligeedba xaraka markaan doonayna nasbo koob iyo tobankii toddoba markaynu ka saarnay maxaa soo hadhay koob iyo toban laga saaray afartaana weligeedba xuruuf baa loo yaqaanaa horta qaacidadu waa nooca waa inaad tidhaa xarakadu toddobay degtaa xuruuftuna afar bay degtaa kolkaa toddobadaa xarakadu ay degayso ayuu sheekhu afarina odhan doonaayo saddex buu meelo kala gelgelin doonaa sidaynu arkayno almucrabaatu waxyaabaha la ecraabo kulluhaa gebi ahaantooda qad tucrabu waa la icraabayaa bilxarakaati xarakooyin baa la icraabi ow xuruufin amase xuruuf ayaa la icraabi xuruufta oo taqrubu u dhow xarakada haddaan doonayno shay mucraba ama xarakaa la icraabi ama xuruuf xarakada u dhow baa la icraabi buu ina yidhi almucrabaatu waxyaabaha la icraabo waa koob iyo toban mucrabaadkaasi kulluhaa dhammaantood qatu curabu waxaa la icraabi bilxarakaati xarakooyin waa toddoba halkaasina ow xuruufin ama xuruuf baa la icraabi waa afar halkaasi xuruufta oo taqrubu u dhow xarakada talow dhowidaa xuruuftu ay xarakada u dhowaanaysaa waa xaggee maxaase looga jeedaa markan aynu leenahay xarafkiibaa xaraka u dhowaaday maxaa loo jeedaa culima waxaa loo jeedaa markaynu leenahay xaraf baa xarako u dhowaaday wowgu damadu u dhow yahay waayo waa dama weynaatay dee alifku fadxadu u dhow yahay ya-du kasraday u dhowdahay xuruuftani waa xarakadii la jiiday uun wowgu wuxuu ka dhashaa dame la jiiday bu haddaan idhaa bu waa damo haddaan jiido ka warran bu buu idhaa wow baa imanaya ba waa fatxo ereyga ba haddaan idhaahdo waa fatxo haddaan jiido ka warran oon baa idhaahdo baa haddaan idhahdo dee fadxadii unbay noqonaysaa waa ya-an alif baa meesha imanaya haddaan bi idhaa waa kasro haddaan jiidoon bi idhaahda ka waran markaa bi haddaan idhaahdo wuxuu noqonayaa markaana yabaa meesha imanaysa almucrabaatu waxyaabaha la icraabo kulluhaa gebi ahaantooda qad tucrabu waa la icraabi bilxarakaati xarakooyin ow xuruufin ama xuruuf taqrubu u dhow xarakada ama xuruuf xarakada u dhow fa awalulqismayni labada qayboodkooga hore waa ka xarakada la icraabayo oo minhaa mucrabaadka ka tirsani arbacun waa afar xarakada waxa la icraabaa waa afar buu ina yidhi imisaynu culima taa ku ogeyn waxa xaraka la icraabo todobaynu ku ogeyn isma diidanin markanuu sheekhu afarta leeyahay iyo markaynu inagu toddobada leenahay isma diidanin tusaalan horay u soo qaadanay kitaabkii ajruumiga ahaa iyo ruuxul ruuxulicraabkaba waxaynu isku ogeyn haddii albaabkan ka soo galo oon idhaahdo waxaan soo arkay toddoba shay oo haddana arday iga dambeeyey uu yidhi anu afar baan soo arkay tiriya baan nala odhanayaa ka afarta soo arkay arkayow ka afarta soo arkay waxa laga yaabaa inuu yidhaha dameer baan arkay oo lo baan arkay oo ari baan arkay oo geel baan arkay afartiisii ma tiriyey muxuu yidhi afartiisii waa dameer lo ai geel anigoo toddoba idhi ama afar idhi kii toddobada yidhi baa yidhi oo hadno toddobadaadii bal sheeg wuxuu yidhi toddobadaydii waxa weeyi waxaan arkay riyo iyo ido waxaa kaloon arkay soco iyo dibi waxaa kaloon arkay awr iyo halo iyo dameer toddobadiisna ma dhammaystay maxay ku kala duwan yihiin labadaa nini wuu kala saarsaaray un adhigii unbuu laba u kala saaray lodiina labuunbuu u kala saaray geeliina labuunbuu u kala saaray waa isku mid markaa macnihii waa isku mid idhahaa weeyi waxaynu u jeednaa ardayay sheekhu markuu afarina leeyahay waa mufradka mufradka inagu labaynu u kala saarnay oo maxaynu ka dhignay mufrad munsarifa iyo iyo mufrad hayru munsarifa waa jamcu tagsiir bu ina odhanayaa oo ka labaadu ah innagana afar buuba inoo noqonoo labaan u kala saaraynaa jamcu tagsiirkana munsarif iyo hayru munsarif ficil mudaaric buu ina odhanayaa ka saddexaad labaynu u kala saaraynaa ficil mudaaricoo saxiixulaakhir iyo muctalulaakhir baynu odhan lix baa halkaa inooga soo booday waayo mufradkii waa laba jamcu tagsiirkiina waa laba ficilkii mudaaricna waa laba lix baynu haysanaa ka todobaad waxaynu ka dhigaynaa xabad qura ayaa ka todobaad ah xabadda aynu ka toddobaad ka dhigaynaana waa jamac mu'anasu saalim toddobadaa weeyaan markaa waxa ay xarakadu degto marka la rabo fa awalulqismayni labada qayboodka oga hore oo minhaa mucrabaadka ka tirsani arbacun afar weeyaan wahiya afartaasi allatii ta weeyi marad ina martay turfacu tii oo lagu rafcinayo bidamatin dammo toddobadii dammada lagu rafcin jiray toddobadaas uunbay xaraka degtaa buu ku yidhi ama afartii damada lagu rafcin jiray wa kullumaa shay kaste oo qad irtafaca ku rafcoomay bidammatin dammo ku rafcoomay fa nasbuhu nasbintiisa bilfatxi fatxa lagu nasbiyaa yaqacu wuu dhacayaa mutlaqankiioo la kala qaadayn u fiirsada waa halkaa muhiimadduye wuxuu ku yidhi wax kastaoo dammo lagu soo rafciyey fatxa lagu nasbini buu ku yidhi arma saxba waa imtixaanadda masaladu culima ma ma waxbaa dhiman mise sax ma aha waxbaa ka maqan meeshan saw ma aha kolka toddobadii damba ma degin fadxa ma degin toddobadii fadxadu imisay degtay lix bay fadxadu degtay yaa laga saarayaa markaa jamac mu'anathu saalim waa garateen si fiican wa kullumaa shay kaste oo qad irtafaca ku rafcoomay bidammatin dammo ku rafcoomay fa nasbuhu nasbintiisa bilfatxi fatxa lagu nasbiyaa yaqacu wuu dhacayaa mutlaqan kiyou la kala qaadaynin wa khafdulismi ismiga khafdintiisa idaafadan khafdaha uu ismiga u idaafeeyey labadii ficil bay naga saartay khafdulismi buu ku yidhi kolkaan khafdulficil ma jiro dee toddobada labadii ficili naga tuur khafdulismi idaafadani labadii ficil bay naga saartay shan baa soo hadhay sow ma wa khafdulismi ismiga khafdintiisa oo shantiiya oo minhu mima bidamatin qad irtafaca wixii damaha ku rafcoomay ah ultuzima waxa loo laasimay bilkasri kasra loo laasimay wixii dame lagu rafcin jiray oo dhan oo ismiya ah, shan bay ahaayeene ii kasri buu ku yidhi halkaasina ma saxbaa warbal fiirsada hadda culimo shantii damadu ay xagga ismiga ka degi jirtay ilayn toddobay damadu degaysay labadii ficil baa la tuurayaaye shantii ay damadu degaysay buu ku yidhi shantii ay damadu degaysay inaga tuur buu ku yidhi shantii ay damadu degaysayba inaga kasri buu ku yidhi marka la jerayo kasra ku samee buu ku yidhi ma saxba oo shan baa la kasrinayaa imisaa la kasrin jiray saddex quraa la kasrinaya halkaa labaa inaga hadhay labadaa ma garanaysid markaa waa labada hayrumunصarif mufradka hayrumunصarifkaah iyo iyo jamcu tagsiirka hayrumunصarifka ah wa khafdulismi ismi khafdintii ismiga oo minhu mimaa bidamatin qad irtafaca wixii damaha ku soo rafcoomay ka ahaaday ultuzima waxa loo laasimay bilkasri kasra loo laasimay waalficlu ficilkii oo minhu mima bidamatin qad irtafaca wixii la soo damin jiray ka mid ahaa munjazimun wuu jasmismayaa bisukuuni sukuun buu ku jasmismayaa munjazimun halkaa miimka uu inaga ma arkaysiin waa khalad wey manjazimun buu qoray munjazimun wuu jasmismayaa bisukuuni sukuun buu ku jasmismi waa inaynu ardayay sukuuninno ficiladii la damin jiray haddaba wuxuyna yidhi walficluye kelmaddan walficlu yay naga saartay toddobadii dammada yaa inaga baxay marka walficlu la yidhaah shantii ismi baa toddobadii inaga baxay imnisaa soo hadhay markaa eeg cibaaradan hadda ajruumiga wuu ka fiican yahay ajruumigu sidan ma odhan jirin ajruumigu wuxuu odhan jirin wixii la damin jiray oo dhan ii wada sukuuni toddobadiiba in la sukuuniyina yaa la moodi jiray yaa baxay marka walficlu la yidhaah shantii ismi baa baxay labadii mufrad iyo labadii jamcu tagsiir iyo jamc muanasu saalim shantaasaa inaga baxay walficlu marka la yidhaah oo shantaasi asmaa bay ahaayeenoo afcaal mayna ahayn laba ficilunbaa isku soo hadhay labada ficil waa labadee saxiixii iyo muctalkii weeyi walficlu ficilka oo minhu mima bidamatin qad irtafaca waxyaabaha damada ku rafcooma ka ahaaday munjazimun wuu jasmismayaa bisukuuni sukuun buu ku jasmismayaa wuxuu ku yidhi waa la sukuuninayaae la soco buu ku yidhi markaa isna sukuun baa lagu jasminayaae la soco buu ku yidhi labadaa ficilba saxiix iyo muctalba war halkaasina masax baa culimo labadaa ficil in sukuun lagu jasminayaa masax baa mise maaha sax sax ma yaa hadhay halkaa markaa muctalul aakhirkii inaga baxay oo xadfu xarfulcillo lagu jasminayo saxiixiiya quraa soo hadhay markaa waa kan waxyaabihii baxay dibbuu xaggan dambe ka keenay marka hore maskaxdaadaa lagu baadhayay markaa lagu ogaaday ama inaad saxan tahay ama inaad khaldan tahay ayaa dib laynaga saxaya laakiin ka hindaatin lafdiga hindaatina iyo waxa la midkiihi inkasara kasruu qaatay linasbihi liajli nasbihi nasbihiisa dartii hindaad marka la nasbinayo waa la kasrinaya oo waxaa la odhanayaa ra'aytu hindaatin ra'aytulhindaati baad odhan yuu halkaasi ka baxay markaa laakiin ka hindaatin linasbihi inkasar ma rafuhu ka baxay ma nasbuhu ka baxay ma khafduhu ka baxay ma jasmuhu ka baxay hadalkani keebuu ka baxay wa nasbihi waa ka kula bedeli nasbihi laakiin ka hindaatin hindaad iyo waxa la midkiihi inkasara kasro ayuu qaatay linasbihi liajli nasbihi nasbintiisa darteed buuna u qaatay wa hayru ka la sarfinayo hayrkiina yujaru waa la jerayaa bifadxatin fadxa ayaa lagu jerayaa wa hayru masruufin ka la sarfinayo hayrkii yujaru waa la jerayaa bifadxatin fadxa ayaa lagu jerayaa halkanna muxuu ina yidhi wagayru masruufin bifadxatin yujaru buu ina yidhi maxaa loo jeedaa markaa wagayru masruufin bifadxatin yujaru maxaa loo jeedaa culima halkan waxaa loo jeedaa maalaayansarifkii oo laba qaybood ahaa oo mufrad maalaayansarifa iyo jamcu tagsiir maalaayansarif ah ah ayaa inaga baxay oo kasre laguma jere e fadxa lagu jera yay ka baxeen markaa labada maalaayansarif ma rafcay ka baxeen nasbo mise jer mise jasmo jer bay ka baxeen waa laba laba ayaa inaga badan saddex baa usoo hadhaya wa hayru masruufinka la sarfiyo hayrkii oo mufradkiiyo jamcu tagsiirkii ah yujaru waa la jeri bifatxatin fatxa lagu jeri wa kullu ficlin ficil kaste oo kaana muctalan aaday jusima waa la jasmiyey bixadfi xarfi cilatin xarfu cillo xadafkiibaa lagu jasmiyey kamaa culima sida la ogaaday war halkana muxuu yidhi ficil kasteoo lama sukuuninayee xadfu xarfulcila lagu jasminaya halkana iyo baabkuu ka baxay ma rafcuhu ka baxay mise nasbaha mise jerka mise jasmaha jasmaha buu ka baxay waa jasmihii wa kullu ficlin kaana muctalan juzima rufica ma aha juzima jasmihii buu ka baxay markaa jasmaha halkuu inaga lahaa labada ficilba waa la sukuuninaya saxiixa oo qura la sukuuninaya markaa wa kullu ficlin ficil kaste oo kaana ahaaday muctalan mid muctala jusima waa la jasmiyey bixadfi xarfi cilatin xarfu cillo xadafkii lagu jasmiyey kamaa culimo sidii lasoo ogaaday cashirkeennii shalay baynu kusoo marnayba wa jasmu muctallin bihaa an tanxadifa soo maynaan shalay saa soo odhanin mucrabaadkii xarakada intaasuu kaga baxay kii xuruufta ayaa ii dhiman haddaba waalmucrabaatu kuwa la icraabayo bilxuruufi xuruuf kuwa la icraabayaa arbacu nafar weeyaan waalmucrabaatu kuwa la icraabayo bilxuruufi xuruuf kuwa la icraabayaa arbacun afar weeyaan xarakada afar baa la icraabaa masax baa talow mise waa khalad afar baa xarakada la icraabaa waa sax weey waayo waa jamicii mudakaru saalim iyo asmaa lkhamsiya muhanihi iyo amhilat lkhamsihi ama afcaal lkhamsihi afartaasoo qura weey wlmucrabaatu kuwa la icraabo bilxuruufi xuruuf arbacatun afar weeyi wa hiya afartaasi almuhana waa muhanaha wa dukuurun waa lab tujmacu la jamcinayo muxuu uga jeedaa wadukuurun tujmacu jamc mudakaru saalim buu uga jeedaa jamcan jamc baa la jamcin jamca oo saxiixan saxiix ah jamca oo kalmithaali khaali tusaalihii tegey oo kale ah talow tusaalahaa tegey muxuu ahaa wuxuu ina soo yidhi kasaalixuuna hum ululmakaarimi asaalixuuna hum ululmakaarimi waa tusaale aad u qiimo badan buu ahaa oo jamca mudakaru sheekhu uu ka soo bixiyey wa khamsatu lasmaa'i shantii ismi weeyaan walafcaali iyo shantii ficil weeyaan afartii horta waa afartaa sida la icraabayo ayaad ila eegi ama almusanaa musanaha falirafcihi rafcintiisa waxa u sugnaaday alalifu alif baa u sugnaatay musanaha maxaa lagu rafcinayaa buu ina yidhi alif baa lagu rafcin ama almusanaa musanaha falirafcihi rafcintiisa waxa u sugnaaday alalifu alif baa u sugnaatay oo alif baa lagu rafcin wa nasbuhu nasbintiisa iyo wa jaruhu jarkiisana curifa waxa lagu aqoonsaday bilyaaiya musanaa haddii laydhaha ha la nasbiyo iyo ha la jero laba jeeraba maxaa lagu nasbinayo lagu jeri laba jeeraba yabaa lagu nasbin oo lagu jeri sidaynu ognahay musanaha icraabkiisii halkaasu inagaga baxay waayo rafcuhuna waa alif nasbaha iyo jarkuna waxay noqonayaan yabay noqonayaan nasbaha iyo jarkuna ya ayay noqonayaan sidaynu ognahay ama almusanaa musanihii falirafcihi rafcintiisa waxa u sugnaaday alalifu alif ayaa u sugnaatay wa nasbuhu nasbintiisa wa jaruhu iyo jaridiisuba curifa waa la aqoonsaday bilyaa iya baa lagu aqoonsaday jamicii buu u baydhay wa kalmusanaa musanaha waxa lamida wa kalmuhanaa muhanaha waxa la mida aljamcu jamac baa la mida fii nasbin marka la nasbinayo iyo wajarin marka la jerayo jamac mudakaru saalim waa muhanaha oo kale oo xagguu kale mid yahay muhanaha oo kale jamac mudakaru saalim waa muhanaha oo kale xageebuu muhanaha kale mid yahay jamaca mudakaru saalim xagga nasbaha iyo xagga jerka oo ya baa lagu wa rafcuhu rafcintiisuna bilwaawi wow buu ku sugnaaday marra wuu ina soo maray wastaqara wuuna sugnaaday welibana haddaba maradaa inaan qad ku darsanno ayaan heli karnaayo qad marra aynu u qadarno khabarkana bilwaawi aan ka dhigno waxa kaloon heli karnaa inaan marada khabarka ka dhigo bilwaawina aan ku tacalluqiyo wa rafcuhu jamaca rafcintiisu marra wuu ina soo maray bilwaawi wow inagu soo maray wastaqara wuuna sugnaaday kiyoo wowga lagu rafcinayo welibana jamciina dariiqaas ayuu icraabkiisii maray walkhamsatu lasmaa asmaada shanti ihi ka haada ljamci waa jamcan mudakaru saalim oo kale fii rafcin xagga rafcaha iyo wa khafdin xagga khafdaha asmaa'ulkhamsuun yuu la icraab yahay buu ku yidhi jamca mudakaru saalim buu la icraab yahay xagga rafcaha iyo xagga khafdaha nasbaha hadda kuma wow baa lagu rafcin jiray asmaa'ul khamsaana maxaa lagu rafcin wow baa lagu rafcin jamac mudakarusaalim maxaa lagu jari jiray ama lagu khafdin jiray ya asmaaulkhamsaana maxaa lagu khafdin ya kolka asmaaulkhamsii waa jamac mudakarusaalim oo kale xagga rafcaha iyo xagga khafdaha laakiin nasbaha way ku kala duwan yihiin oo jamaca mudakarusaalimna ya baa lagu nasbiyaa ee jamaca mudakarusaalimna ya baa lagu nasbiyaa asmaaulkhamsahana alif walkhamsatu shantii alasmaa'u ee asmaada ahayd ka haada aljamci waa jamacan oo kale fii rafcin xagga rafcaha oo wow baa lagu wada rafcin wa khafdin iyo xagga khafdaha oo ya baa lagu wada khafdin wansibanna nasbi halkaa waa khalad baa dhacayoo wansiban buu kitaabkeennu qorayaa gabaygaa kaa jabay haddaad wansiban tidhaahdo wansiban wansiban maaha waa wansibanna nuunku wuuna shadan yahay fatxana wuu sitaa wansibanna bilalifi halkuu ina yidhina waa khalado fa'da in la reebo ayay ahayd wansibanna bilalif ilayn labada shadri isku mid bay noqdaanoo shadriga hore ayaynu haynin walkhamsatu shantii al asmaa'u ee asmaada ahayd ka haada aljamci jamcan oo kale weeyi fii rafcin okay sidiisana waa loo dayn karaa wan sibanna oo haddii wan siban aad bil alifida umaad kasrada u daysani si ay fa'da hore kuugu waafaqdo walkhamsatu shanta alasmaa'u ee asmaadu ihi ka haadaljamci waa jamcan oo kale fii rafcin iyo wa khafdin rafcaha iyo khafdaha ayuu kula mid yahay wansiban nasbi bilalifi alifku nasbi walkhamsatu lafcaalu shanta ficil waa afcaalu lkhamsihi rafcuhaa rafcaheega curifa waa la aqoonsaday binuunihaa nuunkeegii baa lagu aqoonsaday maxaa lagu rafcinayaa buu inayidhi afcaaluhamsahana nuun baa lagu rafcina hubuutu nuunkii lo odhan jiray wa fii siwaahu rafcaha waxaa ka soo hadhay rafcaha imisaa ka soo hadhay culimo nasbo iyo iyo jamo khafdana maba galaba dee ficilada nasbo iyo jamo labadaasaa ka soo hadhay wa fii siwaahu rafcaha waxaa ka soo hadhay dhexdiisa tanxadifu way xadfoomi buu ku yidhi nuuntu nuunta inaga xadfa kolkaa maxaa lagu nasbinayaa afcaaluhamsaha xadfu nuun isla maxaa lagu jasminayaa afcaalulkhamsaha xadfu nuun xadfu nuun buu labaduba noqon cashirkaasi culima imtixaan buu ahaayo cashir inagu cusub maahee gabayga inaad xifdidiin iyo macnaha sida laysku saarayo labadaa unbaa idinku cusub laakiin axkaam badanood ka dhex raadini ma jirto axkaam aad odhanaysid halaga ah dhex guro oo ah laga dhex ururiyo ma jirto waa imtixaan inaad taqaan iyo in kale unbaa lagu imtixaanaya imtixaankaa sheekhaa inoo qoray cashirkuuna inoogu daray cashir aynu qaadanay ayuu noqday cashirkeennii maanta aynu ugu talagallay in sha allahu tacaala wuxuu ka bilaabani baabu lmacrifati wanakira macrifada iyo nakirada waa cashirkeenna aynu doonayno hadduu rabbi inoo ogolaado inaynu dhigno in sha allahu tacaala baablmacrifati wanakira macrifada iyo nakirada baabkoogii weeyi markii labaad een kitaabkaa anigu aan akhristo baabkaa hadda aynu marayno ayuu igaga joogsaday baabkaasaa cid ii dhamaysa ayaan waayey wixii ka dambeeyey markii koowaad maahayna markii labaad ayay ahayd allaha u naxariisto sheekhii noo akhriyayey baabkaa ayuu ayuu insha allah ayuu nagaga joojiyey allah u naxariiste uu geeriyooday markii dambe waxaan kolkaa uga jeedaa baabkaasi runtii shucuur gaara ayuu igu leeyahay waayo waxaan xasuustaa in badan oo baabka aan dul taagnaan jiray oo cid ii dhaafisaan raadin jiray oo aad u badan oo welibana runtii rixlaad xataa mararkii kale igu kalifay inaan rixlooyin sameeyo magaalooyin kale an anigoo doonaya halkaa inta waxa ka dambeeya cid iiga qaada baabulmacrifa wanakira macrifada iyo nakiradu naxwaha halkay xidhiidh kala leeyihiin culimo say naxwaha xidhiidh ula yeesheen macrifada iyo nakiradu waxay naxwaha xidhiidh ula yeesheen macrifada iyo nakiradu axkaamta naxwaha ayaa inagaga xidhmi doona baabkan qayb ka mubtadaha iyo khabarka markaan gaadhno mubtadaha maxaa shardi u ah inuu macrifo yahay ama nakiro musawiq sidata mubtado waxaa lagu odhanayaa waa inuu macrifo yahay baa lagu odhanaya shardi haddaba haddaadan macrifo sii baranin mubtadaha ka hor mubtadaha ka hor haddaadan sii baranin miyaadan arkaynin inaad khaldamaysid mubtadaha ka hor waa inaad macrifiya nakiro barataa waxaynu ognahay xaalada waxaa laynu odhan doonaa xaalada markaan marayno xaalada waxaa shardiga inay nakiro tahay baa lagu odhan saaxibulxaalkana waxaa layna odhan doonaa inuu macrifo yahay ama nakiro musawiq sita ayaa shardiya tamyiizka markaynu tagno waxaa layna odhanayaa tamyiizka tamyiizku waa inuu nakiro yahay baa layna odhanay shardi markaynu makhfuudaadka gaadhno waxaa lagu odhanaya ereyga rubi'ihi nakiro mooye wax kale ma jiro kolka haddaadan nakiro iyo macrifo sii baranin ma og tahay khalad inaad ku dhacaysid axkaam adan garanaynin ayaa xawaala imanaysa xawaalo wuu kugu adkaanayaa cashirkioo ma dhaqaajin karaysid dee mubtadaha marka lagaaga bilaabo macrifahayo ha noqdo macrifada markaa laguma sharxi karo waa cashir gaarkeega ah macrifadu oo si kale in loo barto ay ahayd kolkaa halkan sheekhu ballanqaadu inoo sameeyey baa jiray xagga hore wuxuu inagu soo yidhi waqad xadaftu minhumaa canhu hinan wazidtuhu fawaa'idan bihalhinaa wazidtuhu fawaa'idan bihalghinaadii buu cashirkani ka mid yahay waayo ajruumigu meel khalada buu ku qoray ajruumigu wuxuu sameeyey mubtadaha iyo khabarku markay dhammaadaan kadib sifada iyo halkaa markuu marayo ayuu inoo raaciyey macrifadiiyo nakirada maxaa loo baahnaa mubtadiya khabarka in laga dambaysiiyo mise in laga horraysiiyo in laga horraysiiyaa loo baahnaa sheekhu wuu qiimeeyey kadibna wasituhu bihal bihalghinaadiisii baynu ku jirnaayo cashirka wuuna ballaadhiyey xagga horena wuu soo mariyeyoo xagga tartiibka ayuu sheekha ku qabsaday ajrumiga amarka ah baabulmacrifati wanakira waa macrifada iyo nakirada macrifadu waa waxa la garanayo nakiraduna waa waxa aan la garanaynin nakiradu waa waxa aan la garanayn macrifaduna waa waxa la garanayo culimmadu waxay yidhaahdeen sidee loo kala horraysiinaya ma macrifadaan horraysiiyayo baabulmacrifati baan idhaa mise nakiradaan horraysiiyaayo baabunakirati walmacrifa baan idhaa muxuu idiin qorayaa ma baabunakirati buu qoraya walmacrifa mise baabulmacrifati wanakira baabul he almacrifati wanakira macrifadu horraysiiya waa sax qole waxay yidhahdeen nakirada ha la horraysiiyo waxa ku kalifay inay nakirada la horraysiiyo eeg nakiradu iyadaa asala iyadaana fara badan inay asal tahay waxaa lagu garanayaa inteennan hadda wada joogta haddaynu maanta isgaranayno maalin aynaan isgaranayn baa jirtay oo nakiro aynu ahayn socaynkaa ma aha macrifo oo dhani nakiray soo martaa weynankeega weynanka macrifadu nakiray soo martaa kolga waxaad og tahay inay nakiradu asal tahay maanta haddaad magac leedahay maalintii uurka hooyada aad ku jirtay ma magac baad lahayd ma cid baa ku taqaanay ilaahay uunbaa ku yaqaanay cid kaloo ku taqaanii ma jirin kolkaa nakira la soo wada maraa intii nakirada la ahaa ayaa kadib maxay loo noqonaya ayaa laysku bedelaya macrifanimo haddaba macrifada nakirada waxa horreeyey nakirada nakirada ayaa asal ah shayga asalkiina isagaa xaq leh waxaana la ogyahay xagga balaaqada marka la joogo balaaqada waa lagu qabsani shayga asalka ah ku aan ahayn haddaad hormariso maanta haddaad tidhaahdo wasiirkii arrimaha dibadda iyo madaxweynihii ayaa garoonka ka dhoofay haddaad tidhaahdo qofka luqada yaqaanaa wuu ku qabsanaya warba meel ka dhac baad samaysay baa lagu odhanaya waayo maxaad wasiirka u horraysiisay maad madaxweynaha horraysiisid baa lagu leeyahay oo tidaad madaxweynaha iyo wasiiradiisii wasiiradiisa ma garanaysaa haddaad madaxweynaha iyo wasiir hebel ma odhan kartid wasiirada laftoodu way ku qabsanayaan waxay ku odhanayaan madaxweynaha iyo wasiiradu waa asturnaan baa ku jirtaa madaxweynaha iyo wasiirada dhe wasiirada waxba ha kala qaadqaadin ilan hadii kale kaad horraysiisaa maxaad igu horraysiisay buu ku odhan kaad dambaysiisaanaha maxaa inoo dhexeeyey buu ku odhanaya maadaamoo taqdiimku uu shara faa'iideeyo waxa weeye asalka ayaa la raacaa oo nidaamka lama raacaa waa kaa ah. waxaa la yidhi culimmadu hadday ku soo buuqato maxaad odhan yaa isoo buuqday baad odhan hebel iyo hebel ha isku odhanin culimadii magaalada undhe ama culimadii masaajidka adhe ilan asturnaan baa idaafada ku jirte egzaarani culamaau hada lmasjid baad odhan culimadii masaajidkaas ay soo buuqatay laakiin hebel iyo hebel ha odhanin waa bad baa kugu soo baxaysa aadan ka dabaalan karaynin balaaqa ahaan weeyaan kolka waxaa laysku qabtay yaynu horraysiinaa ma macrifada mise nakirada qole waxay dhahan ka asalka ah la horraysiiyo nakirada oo maxay hala yidhaahdo baabunakirati walmacrifa qolena waxay yidhahdeen war mayi e eh. macrifadu way ka sharaf badan tahay maadaama xagga sharafta ay macrifadu eg nakiradu way ka asalsan tahay baynu nidhi yaa asala nakiradu way ka asalsan tahay laakiin yo ashrafa oo sharaf badan macrifada ashrafa kolka ka ashrafkaa ha la horraysiiyo oo ha la yidhaahda macrifadii iyo nakiradii sheekheennu ashrafka ayuu horraysiiyo macrifada ah wa nakira ayuu yidhi in turid haddaad doonto tacriifal ismi ismigii inaan macrifeeyo ismigii annakirati nakirada ahaa fa huwa isagu alladii ka weeyaan yaqbalu aqbalaya al aqbalaya muairatan iyadoo raadaynaysa mu'airatan iyadoo raadaynaysa haddaan ismiga nakiradaa ah kuu tilmaamo haddaan kuu tilmaamo eeg hadda cunwaanka unbuu macrifada horraysiiye xagga tacriifka yuu sheekhu hormariyey nakiradiibuu hormariyey in turid haddaad doonto tacriifalismi ismigii macrifayntiisa ismigii annakirati nakirada ahaa fa huwa isagu alladii ka weeyaan yaqbalu aqbalaya al aqbalaya mu'ahiratan iyadoo wax raadaynaysa haddaad doonto ismiga nakiradaa inaan kuu tilmaamo waa ismi kastoo al qaadan kara ashaasina shardi bay leedahay waa inay mu'ahiro tahay mid wax raadaynaysa haddaba ardayow ismigu hadduu al qaadan karo waa nakiree ogow hadduu ismigu al qaadan karo waa nakiree ogow rajulun bal hadda eeg rajulun waa nakiro waa nin lama garanayo ninkaa waa nakiro oo maxaa calaamadu ah rajulun inuu nakiro yahay dee al qaadanaya oo maxaad odhan arrajulu baad odhan ra'sun ka waran oo madaxa ah rasun rasun waa nakiro waayo maxaan ku garanaynaa dee al qaadanaya oo maxaan odhanayaa arra'su yadun ka warrama oo gacana waa nakiro maxaan ku gartaa yadun inay gacan tahay haye albay qaadanaysa oo maxaan odhan alyadu baan odhan ana ka warrama ereyga ana ah ana maaha nakiro ana maaha nakiro maxaan ku garanay ana inayna nakiro ahayn albayna qaali waa mamnuuc muxamed ka warrama muxamed muxamed maaha nakiro maxaan ku garanaya dee albuuna buuna al almuxamed lama yidhaa ah inlayne oo al looma isticmaalo asha laguma darayo sidaynu ognahay ashaasi hal shardi bay leedahay culimo ashaasi waa inay muairo tahay muaira muaira waa raadayso inay ashani tahay ashani waa inay muairo tahay mid wax raadaynaysa raadaynta loo jeedaa waa maxay maxay raadaynaysaa ashani talo ash waa muaira oo waa raadayso waxbay raadaynaysaa maxay haddaba ashani raadaynaysaa waxay raadaynaysaa ereygiibay macrifanimo ku soo kordhinaysaa halkuu nakirada ka ahaan jiray ayay macrifo ka dhigaysaa rajulun maxaynu odhani alrajulu baynu odhanayo marka horena nin buu ahaa marka dambana ninkii buu noqonaya suuqun waa iska suuqun laakiin haddaan suuq idhaahdo waa suuqii suuq laysla garanayo waxaa inaga baxay asha aan mu'airada ahayn asha aan muairada ahayn baa inaga baxday oo iyada uma baahnin halkaa alfiyawuxuu ku soo daray moxamed ibnu maalik qayd kaleo wuxuu yidhi oo waaqicun mawqica maa qad dukira ha ilaawinkaana eeg nakiradu waa ka al aqbalaya oo waaqicun mawqica maa qad dukira ama mid al aqbalaya meeshiisa dhacaya maxaan ku idhi nakiradu albay aqbashaa ama mid al aqbalaya ayay halkiisa taallaa ashaasina waa muairo oo waa mid wax raadaynayso magaca wax kusoo kordhinaysa maxaa ka mid a ah haddaba ashu ereygu hadduu mid al aqbalayo meeshiisa yaallo asmaa khamsaa waxaa culima ku jiray kelmadda duu maalina duu maalin duudaasi waa nakiro alna ma aqbalayso duu maalin duudaasi waa nakiro alna ma aqbalayso maxaynu samaynaa haddaba ila nakiradu albay aqbali jirtaye duudaasi waxay meeshiisa taallaa mid al aqbalaya oo maxay ah saaxib bay meeshiisa taallaa saaxib miyuuna al aqbalaynin maxaad odhan erga saaxib ah asaaxib baad odhan kolka waxaa la leeyahay nakiradu waa ka asha aqbala ama mid al aqbala meeshiisa yaalla intaasaa horta nakira loo wa in turid haddaad doonto tacriifal ismi ismigii macrifayntiisa annakirati nakirada ahaa fa huwa isagu alladii ka weeyaan yaqbalu aqbalaya al aqbalaya mu'ahiratan xaalo ay tahay ama muairatan iyadoo wax raadaynaysa muairatan iyadoo wax raadaynaysa halkaa macrifadiibuu kaga baay nakiradiibuu kaga baxay maxaa inoo soo hadhay markaa macrifadii baa inoo soo hadhay haddaba sheekheennu macrifada wuxuu ka aamusay qaybihii ay lahayd inuu inoo faahfaahiyo eh, nakirada baan doonaya nakirada wuxuu ka aamusay qaybaheegii inuu faahfaahiyo ilay nakiradu qaybo badan bay leedaho tiro badane eh. qaybihii nakirada sheekhu uu ka aamusay way kala nakiraysan tahay ilaa toddoba qaybood in ka badan bay yeelanaysaa nakiraduna waxaa culima inoogu jira halkaa ah, sida aynu dareemayno macrifadii unbu intuu isku dayo tacriifkeega inuu inxawaaleeyo ayuu qaybaha macrifada inoo sharxi doonaa waayruhu kaa ayrkii waayruhu kaa kayrkii macaarifun waa macrifooyin macrifadii buu tilmaamayaa ma tilmaamin macrifada wuxuu kaga maarmay nakiradiibuu kaga maarmay oo wuxuu yidhi uun war waxa aan nakiro ahayni waa macrifee la soco wa hayruhu kaa hayrkii waa nakiradaa hayrkeed macaarifun waa macaarif macrifaa la odhanayaa wax alla waxa aan nakiro ahayn macrifaynu odhan halkan haddaba sheekhu maadaamuu nakirada tilmaamay macrifada tilmaanteedii wuxuu kaga maarmay tilmaanta nakirada wuxuu ku yidhi waxaan nakiro ahaynba macrifo iga dhe mas'alo nuxaadu isku qabteen baa jirta culimo waxaa la yidhaahdaa war horta macrifadiiyo nakiradu ma ismigay ku gaar yihiin mise ficiladuna way yeeshaan xuruuftuna way yeeshaan bal ka warrama macrifo iyo nakiro ficil nakiriya ficil macrifa miyuu jiraa xaraf nakira iyo xaraf macrifi miyay jiraan mise asmaada unbaa macrifiya nakiro horta iskaleh asmaadunbaa iskale la socotaa waa qodob muhiima ah ilaa xad ismiga unba ama macrifo lagu tilmaamaa ama nakiro lagu tilmaamaa ficilka macrifana lama yidhaah nakirana lama yidhaah haddaanku idhaa hadda mobeelkani miyuu hurdaa mise wuu soo jeedaa maxaad i odhan maad odhan kartaa u hurdaa mobeelkani hadda maad odhan kartaa u soo jeeda waad ka aamusi waad ka aamusiyo su'aashaada maxaluwaarid umaa maxaluwaarid baa laydhaha maaha masaladaasi maxalulwaarid maaha ficilku eeg nakirana maaha macrifana maaha xarafku ma aha nakirana ma aha ismigunbaa macrifiya nakira u qaybsama sow labadaas sow nakiradii macrifada ismiguma yeelanin waxaa la yidhi haddaba ismiga laftiisu qayb waasita ama waa masale aynu xaadu isku qabteen qaybtan dambe ismigu waa sidama leeyahay oo ma jiraa qayb aan macrifana ahayn nakirana ahayn miyay jirtaa ragga qaarkood baa haa yidhi or waa daciif ismigu ama waa macrifo ama waa nakiro wax u dhexeeya labadaasina asal ahaanba ma jiraan macrifada iyo nakirada wax u dhaxeeya ma jiraane ogow ismigu ama macrifu noqon ama nakiruu noqon waxa labadaa u dhexeeyana marnaba noqon maayo sheekheennuna madhabkaasuu qaatayoo intuu nakiradii tilmaamay ayuu ku yidhi wax kaste oo nakiro aan ahayn waa macrife ogow buu ku yidhi wax kastaoo nakiro aan ahayni waa macrife ogow wa hayruhu kaa hayrkii waa nakirada hayrkeed macaarifun waa macrifooyin ereygan macaarifuna maalaayansarifkaynu ku soo dhigannay soo caynkaa ma ahayn macaarifun maynaan maalaayansarifka kusoo dhigan culimo maalaayansarifkii baan ku dhiganay haddana wuu tanwiintaasi tanwiinu daruura la yidhaahdaa tanwiinu daruura laakiin si kale looma tanwiiniyeen macaarifu ayaa la odhan lahaa waayruhu kaa kayrkii macaarifun macrifo ayuu macaarif buu noqonayaa wa tuxsaru waxaa lagu koobaa macrifada fii sittatin lix baa lagu koobaa macrifada gebigeedu lix qodob bay u qaybsamaysaa mas'aladani waa ballanqaadkii sheekha oo wuxuu ina soo yidhi waqad xadaftu minhumaa canhu ghinan wazidtuhu fawaa'idan bihalghina ajruumigu imisuu inooga dhigay macrifada shan buu ajruumigu inooga dhigay sheekhuna maxamed ibnu maaligna agtiisa waaba toddoba macrifadu toddobay noqon doontaayo halbaa inagu soo kordhi doona wa tuxsaru waxaa lagu koobayaa macrifada fii sittatin lix baa lagu koobayaa lix qodob ayaa macrifadu ay ku soo ururi lixdaa bal hadda eeg iska qor waa addamiirka koobaad addamiir ka labaadna saddexaadna waa ismu lishaara afraadna waa ismi mawsuul shanaadna waa mucarafun bixarfi al ka al lagu macrifeeyo lixaadna waa shantaa ka ay mudaafun ilayhi u noqdaan shantaasi kay mudaafun ilayhi u noqdaan ee shantaa loo idaafeeyo lixdaa ayaa horta macaarif ah wa tuxsaru waxaa lagu koobayaa macrifada fii sittatin bay macrifadii ku soo falwalu ka koobaad ismun ismi weeyaan mudmarun damiira ereyga mudmarana waa loo yaqaanaa ereyga damiirana waa loo yaqaanaa mudmar iyo damiir labadaba waa loo yaqaanaa mudmar iyo damiir haddii mudmar laga keeno mudmar haddii laga keeno waa min alidmaari buu ka yimid wahwa alikhfaa waxa la qarinayo weeyaan waa qarin qarin baa ku jirta sidaa darteed nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo diiday dee axkaam baa ku kala tacalluqaysa calamka iyo sidaynu ognahay damiirka axkaam sharciya ku kala xidhmaysa wuxuu nebigu inoo diiday markaad albaabka garaacdo ee waa kuma lagu yidha inaad ana ana damiirku saw idmaar maahao qarin kuma jirto waa qof isqarinaya ana inaad tidhaahdo nabigu u diiday waa inaad maxay tidhaahdaa markaa inaad magacaaga calamkaa sheegataa muxamed yuusuf cali waa inaad magacaaga sheegataa marka lagu yidha aman ama waa kuma hebel heblaayo waa inaad tidhaahdaa kolkaa damiirka hadii mudmar aynuna sidan inoo qoran waa min alidmaariyo wahwa alikhfaa waa qarinta qarintani xaggay ka timid haddaba maxaa la qarinayaa talow waxay qarintu ka timid xuruufta uu damiirku ka kooban yahay ayaa waxay culimmadu ku tilmaameen ayaa inta badan sifaadkeegu ay hamsi yihiin inkastoo shidana ay leeyihiin laakiin hamsiga u badan oo codka ayaa xataa hashhasha ay ku jirtaa ama qarin yari ay ku jirtaa waa mudmar haddaynu nidhaahno haddaynu culimo aynu nidhaahno damiir haddaynu nidhaahno oo mudmarka aan iska dayno oo aynu nidhaahno damiirna ereyga damiirkiihi min adumuur buu ka yimid damiirku yuu ka yimid min adumuur buu ka yimid dumuurkuna waa gaajada iyo boglaalida farasku marka bogiisu uu laalan yahay ayaa loo isticmaalaa daamir albatni dumuur kolka damiirku wuu gaajoonaya markaana haddii damiira tidhaa gaajaad uga jeeda oo damiirka xaggay gaajada uga timid tashbiih baa meesha ku jiro oo liqilati xuruufihi ayaa damiir loogu magacaabay markaa xuruuftiisaa yar yaridana laga soo qaatay calooshii yaraanaysay oo kale markaa ama loo ekaysiinaya kolkaa damiir waa xuruuftiisaa yar waayo jalastu markaan ninka ismaaciil la yidha ismaaciil hadduu jalastu yidhaa ereygii ismaaciil ayaa u taagan tabaa u taagan ismaaciilna toddoba xaraf buu ahaa jalastu ta'daasina hal xaraf weeyaan bal toddoba xaraf halkuu kaga hadli lahaa ayuu hal xaraf ku hadlayaaye ka waran ujeeddada guud ee damiirka loo sameeyaana hadafka damiirku waa alikhtisaar baa la yidhaahdaa asalba hadaf buu damiirku leeyahy loola yimaado hadafkiisu waa alikhtisaar hadalka marka aad doonaysa inaad soo ururiso ayaa damiir la isticmaalaa damiirka kitaabkeenii ruuxulicraabka ayaynu isagoo faahfaahsan ku soo marnay lixdan qaybood baynu ayaynu kusoo marnay kitaabka bilowgiisii sow saa ma ahayn lixdankii qaybood halkan waxba kaga arki mayne eh isaga ayaynu u laabanaynaa markaynu u baahanna insha allah wixii falwalu ka hore ismun ismi weeyaan ismiga oo mudmarun mudmara oo damiira ismiga damiirkaa wey ka koobaad waa macaarifta ka u horeeya yuknaa bihi waxaa lagaga kinaayoodaa yuknaa bihi waxaa lagaga kinaayoodaa can daahirin daahir baa lagaga kinaayoodaa yuknaa bihi can daahirin daahir baa lagaga kinaayoonayaayoo ismi daahira halkaad ka isticmaali lahayd ayaad ismi damiire ka isticmaali imise waa daba damiirku u qaybsamaa saddex qaybood damiirulghaa'ib waa wax maqan iyo damiirulmukhaadab waa cid lala hadlayo iyo damiirulmutakalim waa cid hadlaysa waa hadle iyo lala hadle iyo laga hadle baa la yidhaahdaa hadle lala hadle laga hadle ayaa la yidhahdaa marka damiirka marka saddexdiisa qaybood la doonayo ama speakers eh, iyo sbokentu iyo spoken about baa loo yaqaanaa ingiriisigana speakersku waa hadlayaasha sida ana iyo iyo naxnuda sbokentuguna waa mukhaadabka spoken aboutna waa laga hadlaha inta ghaa'ibka ayuu noqonaya falawalu ka hore ismun mudmarun waa ismi damiira yuknaa bihi waxa lagaga kinaayoodaa an daahirin daahir baa lagaga kinaayoodaa fayantami wuxuu u qaybsami fayantami wuxuu u nasab sheegan bay ahayd laakiin macnaha loo jeedo fahan fayantami wuxuu u qaybsami baa loo jeedaa fayantami wuxuu u qaybsami lilgaybi qayb iyo maqnaansho walxuduuri xuduur iyo mukhaadab wa takallumi takallum iyo hadalba u qaybsami saddex buu damiirkii u qaybsamay waa iyo mutakalim iyo mukhaadab labiyo tobanka damiir imisaa mutakalim ahaan jiray laba ana iyo naxnu imisaa mukhaadab ahaan jiray shan anta anti antuma antum antunna imisaa qaa'ib ahaan jiray shan huwa hiya humaa hum hunna shanta labiyo tobankiiba saddexdaa ayay inoogu qaybsameen wa qasamuuhu damiirka way qaybiyeen aaniyan mar labaad ayay qaybiyeen mar labaad aaniyan mar labaad waaba ya talow mar labaad buu yidhi markii koobaad me culimo mar labaad buu yidhi mar koobaad awalana maan soo aragnayba maynaan soo araga kelmadan fayantami maxaanku idinku macnee maxay qaybsanka koobaad waa fayantami kolka kii labaadna waa kan marka yantami baa la doonaya inaad u fahanto qayb inay tahay wa qasamuuhu way qaybiyeen damiirka aaniyan mar labaad ayay qaybiyeen limutasilin bay u qaybiyeen mid mutasila damiir mutasil la odhanayo mutasilku ka caamilka la qorma mutasilku waa ayabaynu nidhi waa damiirka caamilka la qormayabaa mutasil la odhanaya caamilka uu la qormaya ama ficil ha ahaado ama ismi ha ahaado ama xaraf ha ahaado damiirkan mutasilka ah mawqiciisu ama rafca ha ahaado ama jar ha ahaado ama nasbe ha ahaado halkaa lix baad iga haysaa waad la socotaa waayo mutasilku mar xaraf buu la qormi karaa marna ficil buu la qormi karaa marna ismi buu la qormi karaa saddexdaa isagoo la qormay ayuu haddana mawqiciisa icraabigu saddex noqonayaa saddex saddex lagu dhuftay sagaal ayaa kuu soo boodaya sagaalkaas ayaa haddana marna noqonaya mukhaadabkii marna mutakalimkii marna qaa'ibkii sagaalkiibaad saddex haddana kusii dhufan doonta toddobiyo labaatan ayuu kuu noqonaya waqasamuuhu way qaybiyeen aaniyan mar labaad bay qaybiyeen limutasilin mutasil bay u qaybiyeen mutasil waa ka caamilkiisa la xidhiidhaya mustatirin mustatir mutasilkan eeg limutasilin ow munfasilin weeyi ow munfasilin limutasilin ow munfasilin maxay u qaybiyeen mutasil iyo munfasil kolkaa mutasilku waa maxay mutasilku waa ka caamilka la xidhiidhaya munfasilkuna waa maxay waa ka keligii la qorayaan caamilka la xidhiidhaynin haddaba mutasilkiibaa laba u qaybsamay mutasilkiibaa u qaybsamay mustatir iyo baaris mutasilka oo mustatirin mustatir ah mustatirku waa mid qarsoon halka waxaan ku soo marnay koob iyo toban damiir oo wujuubulistitaara mustatirkana laba usii qaybsamaya mustatir wujuub iyo mustatir jaa'is kitaabkeennii kaleaan kusoo marnay baabka faacilka koob iyo toban jeer oo waajib loo qariyo mustatir iyo afar jeer ama lix jeer oo jawaas mustatir laga dhigo wa qasamuuhu way qaybiyeen aaniyan mar labaad limutasilin mutasil bay u qaybiyeen mutasilka oo mustatirin qarsoon waa waxaan dee carabku xad una nasiib ku lahayn ow baarisin ama mutasilka oo baarisa oo muuqda ow munfasilin wa munfasilin iyo munfasil bay u qaybiyeen halkaa damiirkii baynu kaga baxnay culimo bartaasuu damiirkii inoogu inagaga gebagabooday macaarifta ka koobaad waa damiir halkaasaan kaga baxnay calamkiibuu inoogu xijisiinayaa oo ka labaad ah ashahiir waa ka lagu shuhreeyo bilcalami calam lagu shuhreeyo aani macaarifi macaarifta kooga labaad ashahiiru waa ka lagu shuhreeyo bilcalami calam lagu shuhreeyo calamka ka lagu shuhreeyo ayaa loo yaqaanaa macrifada kooga labaad macrifada haddaynu doonayno qodobka labaad wuxuu noqonayo waa ashahiir bilcalam ka calamka lagu shuhreeyo ayuu noqonayaa haddaba calamka ka loo yaqaano calamku luqadda buur buu ahaa buur saxaabiyadii khanse la odhan jiray gabaygii ay tirisay waxay lahayd markay ammaanaysay sakhri wa ina sakhran ta'tamu lhudaatu bihi kaannahu calamun fii ra'sihi naarun ninka sakhri la waa buur bay tidhi habeen madow dhakada dab lagaga shiday dabka haddii geed lagu hoos shido bal haddi aad u eega dabka haddii bannaan lagu shido iyo haddii geed lagu hoos shido ama tiir lagu hoos shido yuu muuqasho badan yahay haddii tiir lagu hoosidaa mageedka waayo ololkani wuxuu raacayaa laantan ama tiirkanuu raacaya meel kastoo laantaasi gaadho u muuqanaya haddaba bahalkii geedka lagu hoosidaa saa u muuqdaye haddii buur dhakada lagaga shida ka warran markaa dabku halkuu ka muuqanaya ilaxad waxay tidhi markaa ninka sakri la yidhaha waa buur dhakada welibana habeen madow dab lagaga shiday siduu u muuqanayuuna cidna uga qarsoonayn ereyga calam ah buur ayuu ahaan jiray marka hore hadda waxaynu uga jeednaa magacyadan dadka loo bixiyo ee inagoo kale laynoo bixinayo ayaa la odhanayaa waa calam faani lmacaarifi macaarifta kooga labaad ashahiiru waa ka lagu shuhreeyo bilcalami calam lagu shuhreeyo waa nooca calamka la yidhaah waa intaa iminka sheekha halka fadhida magacoogu waa wada calam meel kale calamka ha u doonin magacaa uun ku dhaka kugu xiga waa calam haddaad macallimiintihiinna liiska ardaydii nin dib ugu noqda hablo iyo inama waxay dooni ha ahaadaane waa calam adiguba abtirso abtirsiintaada ama xag dumar ha ahaato ama xag aabba ha ahaatee magacyadan aad marayso oo dhani waa wada calam bal waxaad eegtaa magaalooyinka dalkeenna ku yaalluun eega waa wada calam bal waxaad eegtii meheradaha hargeysa ku yaalo qura eega meheradaha magaalada ku yaal mayna magacyo meherad kastiba de waa calam calamku waa magac shay loo bixiyo ama magaalo ha ahaado sida hargeysa oo kale ama meherad ha ahaado ama qof ha ahaado ama ha noolaado ama yuuna noolaanin haani lmacaarifi macaarifta kooga labaad ashahiiru waa ka lagu shuhreeyo bilcalami calam ka jacfarin oo kaleba weeye jacfar jacfar asalkiisa hore wuxuu ahaan jiray dooxa ama webiga yaree jeexan laagta yaree waraarka yare sidaa u jeexan ayaa af carabiga jacfar la odhan jiray manquulbaa laga dhigo inta la soo naqliyey ayaa laagnimadii laga soo saarayoo qof baa loola baxay jacfar wa makata maka oo kaleba weeye ereyga makka waa magaaladee xuduuddeeda la yaqaano xuduudda afarta dhinac maka ay u leedahay waa la yaqaanaa makka waa magaalada aynu garanayna barakaysan wa kal xarami xaramka oo kale weeye xaramka laftiisa xuduud buu leeyahay la yaqaan xaramka imminka aynu garanayn xaramu makka soo maynaan arag xuduud la yaqaan buu leeyahay afarta dhinac oo mid kasta boord baa ku qoran ama calaamad baa ku qoran waxaa lagu odhanayaa xadkii waad ka baxday iyo xadkii maka ayaad soo gashay kolkaa labadan waxa laga yaaa masaajid meesha ku yaalla waxa dhici karta inay darafna uu noqdo xaramka dharafna uu noqdo xilliga oon xaramka ahayn wa kal xarami waa cala marka ah wa ummi camrin ummi camar oo kale weeyi kunyaa loo yaqaanaa ummi camrin waa gabadh magaceed wa abi saciidin abi saciid oo kale weeyi kunyadiibuu ka soo qaatay wa naxwi kahfi dulmi dulmiga godkiisuu ku yidhi haddii dulmigu meesha uu ku soo ururo balka warran dulmigu meeshuu ku soo ururo waa mid ilaahay laga magan galo wey kahfi dulmi haddii ninaad u bixiso ka warran hoygii dulmiga haddaad tidhahda ka warran dulmigoo dhani halkan ugu soo urura haddaad tidhaahdo allahu naxariistee sheekhii cabdulxamiid kashka la odhan jiray ayaa kelmad masar ka sameeyey aad loola yaaba runtii wuxuu idhi annifaaqu mia buu yidhi munaafaqnimadu waa boqol buu yidhi tisca wa tiscuun fii misr buu yidhi masar waxaa laga helaa munaafaqnimada sagaal iyo sagaashan buu yidhi wlwaaxid yatajawal fi lcaalam wayabiitu ilaa misr bu xabadda boqolaadna caalamkay dhex wareegtaayo markuu gabalku dhaco waxay u soo hoyataa buu yidhi masr hadduu haddaba gabalba dhaco buu yidhi masr habeen laga helayaa nifaaq intee la eg waa aad khatar haddaba kahfi dulmi haddaad qofka u bixiso waa kahfi dulmi dulmiguba halkuu usoo hooyanayay haddaad tidhaahdo dulmiguba meeshuu kusoo ururayay haddaad tidhaahdo dee waa naanays xun weeyaan naanaystana laqab baa loo yaqaanaayo waa nooc caalamka kami macrifo caalamka ka wanaxwi kahfi dulmi oo kale wey dulmigu halku kusoo ururayey warashiidi rashiid oo kale weeyi rashiid waa ninka rashiidka waxa loo yaqaanaa adduun iyo aakharaba ninka toosan ayaa rashiid la yidhaahdaa ilaahay baa qur'aanka inoogu sheegay oo inta tilmaamo fiican la soo sheegay ayuu ilahay yidhi ulaaika hum raashiduun ulaaika hum raashiduun waaya arraashiduun waa kuwa hore lasoo sheegay weeyaan kolkaa qofku markuu labada dhinacba ka tooso adduun iyo aakharaba markuu toosaa rashiid lagu tilmaami karaa xataa qalin baa soo iibi la yidhah waa la imtixaanaa oo qalinka soo iibi baa la yidhaahdaayo intuu yahay in ka badan baa loo dhiibaa waxaad qiimaynaysaa inuu rashiid iyo in kale intu qalinka la siiya in ka badan ayaad u dhiibaysaa ilan qofku sadaqa lama baxaye waxbuu iibsanayaaye iibku waa iga iibi iyo kaa iibin maayo iyo intaa iga siiya maya weeyi wixii wanaagee laguu waayo dee diintu waxayna amartay waa nebigaa u duceeyeyba qofka si sahlan iibkiisu u noqdo iyo mucaamaladiisu wuxuu qofku ku waayey iska dhaafdhe inta anaa kaa daayeydhe eeg taasi waa gaarkayga laakiin iibku markuu go'ayo waa inaad tidhahdaa qalinka intaa shan boqol baa la siiya kun baa la siiya intaa keen hadduu ku idhaha saddex kun keenood haye un tidhaahdo sheekh ma sadaqaad la baxaysay ilan waxa loo baahan yahay eeg wa qofku inuu adduunkiisana uu yahay nin wax garanaya aakhiradiisana inuu yahay nin garanaya weeye arashiid haddaba rashiid waa ammaan waa qof wanaagsan weeyaan waynu qaybinaynaa hadda caalamkii baynu qaybinaynaa famaa ataaka yimid minhu kii oo calamka ka tirsan musadaran lagu bilowday biummin umma lagu bilowday ow biabin ama ab lagu bilowday fa kunyatun kunyaa loo yaqaanaa calamka wax kastaoo umma lagu bilowdo ama ab lagu bilowdaa waa kunyo kunyaa loodhanaya haddaba abu cali ka warran ama abulays ka warran kunyay noqonaysaa markaa umu fulaan haddaan idhaahdana umu cabdilaahi ka warran kunyay noqonaysaa waa kunyo ayuu noqonaya markaa famaa ataa ka yimid minhu kii oo calamka ka tirsan musadaran lagu bilowday biummin ummo lagu bilowday ow biabin ama ab lagu bilowday fa kunyatun kunyo weeyaan wa hayruhu kaa hayrkii kunyada hayrkiina ismun ismi buu noqoni ow laqabun ama laqabo naanaysa ayuu noqon kunyada inta badan lama baxno soomaalida haddaynu nahay kunyada lama baxno ismi iyo laqab labadaa ayaa kunyada ka soo hadhsan buu ku yidhi ismi iyo laqab labadan maxaan ku kala gartaa ismiga iyo laqabka maxaan ku kala gartaa famaaka famaaka huwa isagu mushcirun famaaka huwa huwadaa halkaa qadaran oo la xadfay famaaka huwa isagu mushcirunku dareensiiya bimadxin ammaan aw bidamin ama cay hadduu ammaan ku tuso ama cay uu ku tuso falaqabu naanays baa la yidhaahdaa naanaystuna waa maxay waa ka ammaan kutusaya ama cay kutusaya soomaalidu waxay odhan jireen nin waa kii naanaysle bay odhan jireen nin waa kii naanaysle naanaystu ama ha kuu xumaato ama ha wanaagsanaato haddaad jirto kollay naanays baa lagu bixini bay ku leeyihiin falaqabun waa naanays naanaystu kolkaa ammaanna way ku tusi cayna way ku tusi labada kay dooni ha ku tusto ismigiibaa soo hadhay walismu ismigu maaka weeyaan laa yushciru aan kutusaynin cay iyo ammaantoona cay iyo ammaantoona hadduu shaygu kutusi waayo ismi baa la odhanaya saddex buu haddaba culima caalamku inoogu qaybsamay inuu kunyo yahay ab iyo ummaa lagu bilowdaa buu ina yidhi iyo inuu laqab oo naanaysa yahay ammaan iyo cay ku tusaa ina yidhi iyo inuu ismi yahay ammaan iyo cay kuma tuso ab iyo umma toona laguma bilowdo calamka imisu inoogu qaybsamay saddex tusaalaha haddaan eegnana wuxuu inoogu qaybsamayaa manquul iyo murtajal wax kaloo la kala yidhaahdo laba kusii dhufa manquul iyo murtajal saddexdii lix sow tusaale hadaynu eegno haddana xayi iyo meyd xayi iyo hayru xayi buu u wax nool iyo waxa noolayn ilan jacfar iyo makuu tusaaleeyey jacfarna waa wax nool makana waxa noolayn weeyaan eeg lixdii laba kusii dhufo xayi iyo hayru xayi kusii dhufo haddana labiyo toban saw labiyo tobankaasi waxay u qaybsamayaan atarkiib alidaafi atarkiib alisnaadi atarkiib almasji saddex saw iyo almufrad afar kusii dhufo labiyo tobankii siddeed iyo afartan maiga haysiin siddeed iyo afartankaa waxaynu ka dhigan doonaa siddeed iyo afartankaasaan haddana ku dhufanaynaa calamuljinsi iyo calamushasi laba kusii dhufa haddana lix iyo sagaashan waa meelaha uu calamku iskaga soo ururi karo weeye aaliuhaa ka saddexaad calamkii waynu ka baxnay culimo aaliuhaa ka saddexaad ee calamki ee macrifadii ihi macrifada keega saddexaad ishaaratun waa ismu ishaarihii ka saddexaad waa maxay baynu nidhi waa ismiga ismu ishaaraha loo yaqaano wey aaliuhaa ishaaratun kadaa oo kale wey daa waa maxay waa kan waa nin kuu dhow wadii oo kale wey diina waa maxay waa tan waa inan kuu dhow ismu ishaaraha boqoliyo sideed qaybooduu ahaa ayaynu kitaabkeennii hore ku soo marnay soo caynkaa ma ahayn waa laga yaabaa inaynu ka helo kadaa wadii wuu soo gaabsaday laakiin keennani ismu ishaarihii baa ka saddexaadee halkaa kaga bax haadaa waa macrifa haddaba alna ma qaadanayso raabicuhaa ka afraad ee ismu ee macrifadiihi raabicuhaa kooga afraad mawsuulul ismi waa ismi mawsuul raabicuhaa ka afraad mawsuulul ismi waa ismi mawsuul kooga afraad muxuu noqonayaa buu ina yidhi sheekhu ismi mawsuul buu noqonayaa waa labiyo toban erey kaladii oo kaleba weeye alladii waa macrifo ashaa ku jirtaana mu'afiro maaho kuma macrifoobin ereyguye silada ayuu ku macrifoobayaayo waynu ognahay kaladii khaamisuhaa ka shanaad mucarafun waa ka lagu macrifeeyo bixarfi alxarafka ala ka shanaad maxaa lagu macrifeeyaa buu sheekhu ina yidhi al baa lagu macrifeeyaa waxa al wataa waa macrif waana ka shanaad alrajul oo kale kamaa taquulu sidaad u odhanaysid fii maxallin kelmadda maxal ah almaxal sidaad u odhanaysid bal hadda culima ashaa aan ku yar leexanno ashaa sharaxa aynu ku yaro leexanno oo faa'iido muhiima baynu ka helaynaaye bal sharaxa inoo soo yaro saara khaamisuhaa markuu ina leeyahay asha waxaa loo qaybiyaa culima sidaynu ognahay hadda ila socda asha waxaa loo qaybiyaa laba qaybood cahdiyo iyo jinsiyo haddaad dabcadaydanoo kale haysatiin lix iyo toddobaatan boga lix iyo toddobaatanaad haddaad dabcada haysiin lix iyo toddobaatanka inoo saara ma haysiin halka uu leeyahay kamaa taquulu fii maxallin halkuu leeyahay sharaxa kamaa taquulu fi maxallin ma haysiin ereyga ka yar horreeyo eeg ashu waxay u qaybsantay ku yidhi imaa cahdiya aw jinsiya ashu ama waa cahdiya oo wax laysla og yahay bay ka hadlaysaa ama waa jinsiya oo jinsi bay sheegaysaa labadaasay ashu u qaybsantaa asal ahaan cahdiya iyo jinsiya baa la odhanaya laba mayga haysiin wa kullun minhaa alaaatu aqsaam mid kastana labadaa saddex bay usii qaybsami labadii saddex ku dhufa markaa lix wey oo saddexday u qaybsamaysaa waa maxay eeg cahdiyadu waxay noqotaa cahdi dihniya iyo cahdi dikriya iyo cahdi xuduuriya cahdiyadu waa saddexdaa cahdi dihniya maxaa looga jeedaa cahdi dihniya shaygan inaad qalbiga iskala garanaysiin adiga qofkani markaad tidhaa jaaa arajulu macnuu wuxuu noqonayaa ninkiibaay waa ninaad qalbiga iskala garanaysiin cahdi dihniya baa la yidhaha markaynu leenahay ka warran idhumaa fi lgaar ilaahay markuyna leeyahay idhumaa fi lgaar ka sheekeeya markay godkii ku jireen nebigiiyo abibakar godkaa ma la garanaya dihnigeennaa garanaya ha algaar waa god la garanayo weeye waxaynu ognahay taasi waa cahdi dihniya ahdi waxaa jira dikriya cahdiga dikrigiihi waa in shayga marka hore la soo sheego isagoo nakiro ah haddana isagoo alwata xagga dambe laga daba keeno waxaad odhanaysaa jaaa ilaya rajulun nin ii yimid ninkaasi saw nakiro maaha jaaa ilaya rajulun nin baa ii yimid maxaan ka dambaysiiyaa faakramtu rajula baan odhan faakramtu rajula arrajula ashaasi waa cahdi dikriyo waa isla ninkii horeen soo sheegay un ka ii yimid iyo kaan maamuusay mid qura ayay isla yihiin la soco waa cahdi dikriye waa sida kitaabkeennan oo kale markuu yidhi kamaa taquulu fii maxallin almaxalla almaxalla ashaa ku jirtaa waa cahdi dikriya waayo halkee maxalka lagu soo maray fii maxallin tooresawna kira ma almaxalle markuu yidhah sawcal kuma darin waa cahdu dikriya markaa waxaa jira cahdi xuduuriya mid la yidhaah cahdiga xuduuriga kanay ashi ku jirto ayaa ku hortaagan waxaad odhanaysaa tusaale ahaan alyawma akmaltu lakum diinakum oo kale alyawma waa maxay macnaheegu ma maalintii baan diintiinna dhammaystiraybaa maye waa alyawma maantadan ay aayaddu soo degtay waa maantadan waa xuduuri waa xaadir cahdi xuduuriya baa la yidhaahdaa alyawma maantadanaan joogno ayaan akmaltu lakum idiin dhammaystiray diinakum diintiinnii cahdiyadu culima saddexdaas ay u qaybsantaa inay tahay cahdi dihniya inay tahay cahdi dikriya inay tahay cahdi xuduuriya waxaa inoo soo hadhay jinsiyadii ayaa inoo soo hadhay asha jinsiyadii iyaduna saddex bay u qaybsami jinsiyada waxaa la yidhaahdaa inay tahay istiqraaqu lafraad istiqraaqulafraad waxa weeyi inay ereygan ay ku jirto afraadiisa oo dhan ay wada camimayso oo shay qura oo ka baxaya afraadda una jirin waa aayadda qur'aanka ina alinsaana lafii khusrin ka khasaaraha ku jira maad garanaysaa ma waxaad moodaysaa taariku salaadkoo qura ma waxaad moodaysaa dadka xunxunoo qura war waa ina alinsaana istiqraaqu afraad bani aadamka oo dhan ayaa la lafii khusrin khasaaray ku jiraan eeg khasaaray u dhow yihiin laguma odhan way khasaarayaan laguma odhan fii baa lagu isticmaalay dhinacaad eegtaba khasaaraha ka xiga korkii khasaara ka xiga hoostii khasaara ka xiga hareerihii khasaara ka xiga walla fii khusrin inna ayaa lagu isticmaalay tawkiid faa'iidaynaysa bani aadamkii o dhani wuu khasaaray ina alinsaana la fii khusrin waxaa laga soo reebay ila aladiina aamanuu wacamilu kuwaa dambaa laga soo reebay haddaba alinsaan esha ku jirtaa waa istiqraaqu lafraad maxaa lagu gartay bani aadamkao dhan inay ku dhacayso waxa lagu gartay istinahan dambe ayaa daliilu ah ee ila aladiina ah. kuwa iimaan hadayna ku jirin halka hore miyaa la soo reebi lahaa lama soo reebeen dee istiqraaqulafraad weeyi ta koobaad waana taa daliil iyo daabit ayay leedahay istiqraaqulafraad waxa daliil u ah inay ereyga kullu a qaadato oo welibana si aan majaaz ahayn xaqiiqa ay u qaadato imika kullu insaan la fii khusrin haddaynu nidhaa macnuhu sax buu noqonaya waxaa jira culimata labaad oo la yidhaha istiqraaqu sifaat istiqraaqu waxay noqonaysaa anta rajulu cilman baan ku idhi anta arajulu cilman war adiga uunbaa nin aqoon ahaan marka la doonayo ereygan arrajulu al baa ku jirta ashaasi waa istiqraaqu sifaat wax la yidhaha bay faa'iidaynaysaa waxay leedahay raggu tilmaamihii uu lahaa ee ragga ku kala baahsanaa oo dhan ayaa adiga kugu soo ururay istiqraaqu sifaat daabidkeeguna kullubaa meesheeda dega majaaz ahaan bay u degaysaa xaqiiqa ahaan uma degayso waxaa lagu odhanaya anta kullu rajulin macnahan cilmigii ragga ku kala baahsanaa oo dhan ayuu ilaahay adiga kugu soo ururiyay bay ka dhigan tahay anta rajulu cilman markaad tidhaahdo culimata saddexaad waxaa la yidhaahdaa lilxaqiiqa min xayu hiya hiya lilxaqiiqa min xayu hiya hiya waa xaqiiqada oo qura ayay ashari tilmaamaysaa waa lilxaqiiqa min xayu hiya hiya xaqiiqada oo qura waxaa la yidhaahdaa alrajulu khayrun min almar'a tusaalaha bal macnihiisa u fiirsada rag badan baa mooday arajulu ninkaa khayrun ka khayr badan min almar'a gabadha war nin taariku salaadoo khamriilo ah iyo gabadh caabidad ah oo saajidad ah oo ilaahay u soonta maalintii habeenkiina usoo jeeda ayaa jire suukaasi gabadhaa uga khayr batay arajulu khayrun min almar'a tusaalaha ah sidee buu ninkaa khamriilihii ihi gabadha caabidadaa uga khayr badanaya tusaalahani waa maxay macnihiisu ninkaa gabadha ka khayr badan maaha macnaheegu horta waa khalad inaad ku macnayso arajulu khayrun min almar'a ninkaa gabadha ka khayr badanba maaha waxa weeye ninimada ayaa ka khayr badan gabadhnimada waa xaqiiqada la raadinaya ninnimada waxaa la kala fadilaya ninnimada iyo gabadhnimada ninnimadu waa maxay ninnimada ma la garanaya ninnimadu waa adkaysigii iyo sabirkii iyo dulqaadkii iyo wixii nin lagu yaqaanay wey gabadhnimona waa la garanaya gabadhnimo jiljilac baad ka dareemaysaa markaaba kolka labadan xaqiiqa ayaa la kala fadilaya macnuhu ma aha ninka iyo gabadha ma aha khaamisuhaa kooga mucarafun waa ka lagu macrifeeyo bixarfi al xarafka alaka lagu macrifeeyo kamaa taquulu sida aad u odhanaysid fii maxallin kelmadda maxal ah almaxal sidaad u odhanaysid almaxal baad odhanaysaa kii ugu dambeeyey ayuu sheekhu maraya saadisuhaa keega kooga lixaad maa kaana waa ka ahaaday min mudaafin mudaaf halkaa sheekha gabayga ayaynu ugu cudurdaariye mintaa yari waa khalad laakiin min mudaafin mintaa yari waa khalad waxa khalad ka dhigay dee mudaafin wuxuu ahaa khabar maa kaana mudaafan buu ahaa mintaa yidhi waa zaa'ido zaa'idadana lama ogolaynoo shuruudihii zaa'idada ma dhammaystiran matniga alfiyada waxaan ku arki doonaa mintu markay zaa'id noqonayso hadalku inuu nafyi ku jiraa shardiya waziida fii nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kamaa libaadin min mafar saadisuhaa kooga lixaad maa kaana waa ka ahaaday mudaafan mudaaf waa ka ahaaday ee loo idaafeeyo liwaaxidin mid min haadihi alasnaaf asnaaftan iyo noocyadan shanta ah a ka mida shantaa nooc mid ka mida ka loo idaafeeyo ayaa culima la odhanayaa isna waa macrifo haddaba waa shantaasoo qura kulli xaal haddii loo idaafeeyo waa khalad macrifo noqon maayo nakiru iska ahaani ka qawlika hadalkaagoo kaleba wey ibnigii baan damiiru idaafaynaya ibnii baan odhanaya inankaygii haddana calam baan u idaafaynaya ibnu zaydin baan odhanayaa haddana ismu idaafaynaya ibnu dii tan inankeegii baan odhanaya haddana ismi mawsuul baan u idaafayn ibnu ladii kii inankiisa darabtuu angaraacay baan odhan haddana ismi alwataanu idaafayn ibnulbadii carabdheeraha inankiisii baan odhan ibnulbadii carabdheeraha ka carabka dheer ee dadka afka la galaa ayaa albadii la yidhaha ama hadalka badan ayaa albadii la yidhaahdaa halkaa culima waxaa inoogu dhammaaday markaa macaariftii iyo nakiradii ayuu sheekhu bartaa inoogu dhammeeyey insha allahu tacaala cashirkeennu halkaa ayuu inoogu egaan doonaa ilaa inoo cashirka cashirka inoogu xiga su'aalaheennii baynu bilaabi markaa waxaynu samaynaynaa culimo su'aalaheennii ayaynu bilaabaynaa sidaynu ognahay waxaa loo baahan yahay su'aalaha waxa inoo qaadan doona maanta xalqatu waxa inoo qaadan doonta insha allahu tacaala xalqatu bnu mali ibnu maalik alandal ibnu maalik alandalusi xalqaddaa lama haya miya mise odaygeegu baa jooga cabdulqaadir ba waaya cabdulqaadir cashirkeennii hore soo soo bal haddaa soo dusha ka soo akhri صح jazaaka allah khayr aad baad u mahadsan tahay waxaan isku baraarujinaynaa mobeelada soo maarkaysa in culimo intaynaan keensan aynu ka xidhno waxaynu ka xidhi karnaa offline baan ka dhigi karnaa offline si uuna usoo dhicin aynu ka dhigno in sha allah waxaynu samayn doonaa cashirka arday kale ha inagula xidhan oo intay doonaan inaga badan ayaa inagula xidhan kolkaa si aynaan uga tashwiishinin iyaga laftoodu ay inooga helaan isagoo saafiya waxaynu jecel lahay inaynu ardayda u ilaalinno aynu ka xidhno dadkuna dee kolley malaha ganaaxay ka yar baqaaneen ramadaantii iminka sanadkii ugu dambaysaan masaajidkaasalaan ictikaafnay waxaan ku idhi moobeelka soo dhaca dadku markay seexdaan saacad baanu u qabannay saacad heblaayo moobeelka soo dhaca waa la xidhayaa halkaa yar baanu ku xidhi jirnay marka la xidho ciidda unbaa qofka la siinaya habeen dambe wallaahi mobel soo dhacay lama arag albaab la garaaca hadalkiidaa mobel soo dhaca hadalkiida habeen buunan ii yimid markaasuu guhi xalay toole mobelkaygaa soo dhacay anigoon ogeyn cidna kuguma toosin baan ku idhiye hays sheegina aamus kolka waxa weye insha allah codka inaga yar xidha sida wanaagsan waxa cabdulqaadir si fiican buu usoo cashirkaa usoo dhigay waxaynu doonaynaa macnaha sheekh maxamed baa iigu dhawey bal sheekh maxamed aan u dhiiba maanta xalqaduu ka socda ma garanaye laakiin horta aan sheekh maxamed u dhiibo abubakrin sidiiq waaye waljasmu fi lafcaali bisukuun sheekh soo macnee qaطcan go'naanba yalzamu فالسين هو شيء قطع قنابة في الافعال خمسة في خمسة الافعال وشيء حيث غير الله ماشي يسوي اللي في وبالسكون السكون جسم تسمي مضارعا مضارع مضارع والسليمة كبد بهذا من كونه عن كنيسة وكما يقولون في كبد بهذا حفظ علة حفظ علم يكون ذلك إما بواو يحفظ عليها طبعا ima biwaawin in lagu khatimo khutimadan ku xidhan لو خطبه sax هو بيان لو خطبه هو بيان تعرف لو خطبه والجسم المصلي سير كمو تشاك استدلسه biha xuruufta ku buka adfoonato shukran jazaak allah khayr sheekh bartaayo gudda n xalqadaha liiskii baan ii wada dhammaystirnayn xalqadan marnaba qaadan baynagu jirtaa haye su'aalaha waxaa la yidhi bal annagu aanu wax ku weydiine adigu noo yarkaadi haye maxaa tidhi waayahay soo daa si wanaagsan haddaba eh, ma soo hesheen labadii su'aalood een idiin diray ma soo hesheen nacam fada maxaa tidhi labadaasa ictiraadiya ay waayay sheekh ku noqo ku noqo su-aashaa ma haysid haye ka saalixuuna hum ululmakaarimi makaarimta dambe u jiraya sheekh maad ku waafaqsan tihiin fa'da sababiyo ama tafsiiliya okay fa'da abubakr sadiiq waa fasiixiyaad qaadateen ah idinkuna sababiyaad qaadateen iyo tafsiiriyaad qaadateen intaa aad sheegteen midna maaha intaa la sheegay midna maaha kaafka ayaan doonayaa haddaba haye arday baa xagga dambe ka kacay haye maxaa tidhi maxaa tidhi hee ha soo kala saar labadaas soo kala saar xasanow markaad soo kala saarta ay noo haata insha allah kaafka ka saalixuuna ku jiraa muxuu jirayaa culimo kaafka ka saalixuuna ku jiraa muxuu jirayaa jumladoo dhan buu jirayaa haye maxaa tidhi haddaba culima su-aasha labada su-aalood waan kala qaadanaynaa tafa'dana la noqda takaafku wuxuu jirayana asaalixuuna hum ululmakaarimi oo wada socota ayaa maxamed oo kale hadda laga dhigay xikaayo wax la baa ku dhacay asaalixuuna hum ululmakaarimi oo wada socota ayaa maxay oo kale laga dhigay muxamed oo kale laga dhigay muxamed miimkiisa maa la jiraa miimka hore muuda hore maa la jiraa hadday bagasho may geshaa asaalixuuna maanta miimkii muxamed ku jiray oo kale ugu fadhidaaba kelmadda intan oo dhan baa hal kelmad oo kale isla noqotay asaalixuuna hum ululmakaarimi kolka kaafkani waa xaraf jaar eeg in la yidhaahdo mili baa qadaran ragga qaar baa qaatay laakiin waa daciif wuu diiday saaxib lkhudari ninka kitaabka khudariga sharax aad buu u diideen nuxaadda waaweyn in mili iyo naxwi iyo waxa la soo qadara way diideen waxa lagu leeyahay kaafkani wuxuu jerayaa asaalixuuna hum ululmakaarimi oo wada socota ayuu jerayaa calaamatul-jarkuna wuu ku qadaraya waa kasre muqadara waxaana loo qadaray xarakadan u dambayse almakaarimi saaran ayaa xarakatulxikaaya ah kolkaa xarake ku qadaran ayaa lagu jerayaa maanta asaalixuuna majruurba ma aha waa maxamed miimkiisii hore oo kale waa jusulkelima bay noqonaysa jusulkelimana majruur ma aha insha allahu tacaala saasay inoo noqoni fa'dana inoo soo eega halkaasuu inoogu joogi doonaa shukran